ah ayuu baabkan u baab yahay weeyaan marka waxaan joognaa xadiidka شhan kun boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaam الnasaي alي tul abarna mxamed بn cbd llahi mubaarak ariiqadeenna in sha allahu tacala habeenadan socdo ama soo socda waxay u badan doontaa maadaama aan shan kun oo xadiid ka badan aan soo wadnay inta ayada ahna rijaasha ku jirta aan mid walba sheegaynay intooda badan amba boqol kiiba sagaashan wax ka badan qaarka mukararka aadka loo bartay mooyane la noqnoqonayso casharkiina aan mar soo qaadnay inaan labagal ka dhigna si uu degdeg ugu dhammaado tiina ay culays uu ka muuqday si aan dhanka u kabno oon cashir badanna u qaadanno rijaasha qofkii aan magacawneen oo muxuu aabbihiis aan la sheegin iyo qofka noocaas un baan insha allahu tacaala aan dul mari doonnaa laakiin inta kale waxaa weeyaan toosaan u dulmaraynaa toosaan u dulmaraynaa insha allah tabarak wa tacala ragga intooda badanna waxaad wada taqaanaan rag aad wada taqaanaanood muddo dheer soo wada socoteen weeyaan sidaa ula socda insha allah cashirkan hadduu ilahay qadaro inaan laba cashar intii aan geli lahaynay inaan galno ayaan isku dayaynaa inkastoo hadda xilligaan bilaabaynaa muxuu ahaa hal saac iyo bar taqriiban casharka bilowmi salaada cishana waa taqaanaa laba sax hadii la gaaro dadku ay soo istaagaano marka xilligaan isbedelay aad dadka uguma xisaabtamayaan salaada cisho hadda waxay gelaysaa oo xilligeeda uu gelayaa sideedda iyo weliba daqiiqado aadaanka xilligaasuu gelayaa marka insha allahu tacaala waan waxna waan kordhin doonaa ilaa rubaca inaan gaarsiino iskudayaynaa sidoo kalena rijaasha iyo dul istaagoodana waan eh, iska yarayn doonaa biidn illah caza wajal xadiidka an kun boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imaam ن md بn mubaarak qala xadaana yaxya bn aadam qala xadaana cumaara ibnu rusayq can abi isxaaq isabici can saasa ibnu sawxaan can cali bn abi aalibin qala wuxuu yidhi sid cali radi allahu canhu arda nahaanii rasu rasulka wuxuu ii diiday sal slm can xalqati dahabi dahabka silsiladiisu ii diiday iwalqasiyi xariirta iyo suuf lisku daray dhar laga samayn waa ii diiday iyo walmahiira iyo kooraha ka samaysan xariirta teeda casaanka ah iyo waljica calaqa amaba khamrada gacanku samayska oo qamadiga iyo la midka laga sameey intaba nabiguna waa idiidin sala allahu alay xadiidkan marka matnigiisa horaanna waan soo marnay usbuuc hore arbacadii ay nooga dambaysay caawana qaybo badan aan ka mari doonnaa marka sharax aad u badan uma baahno waxyaabaha noogu kaalmayna inaan insha alla cashar badan goyne ayna ka noqon doontaa biidn illah caza wajal qaala abu cabdiraxmaan nasaa'i alladii xadiidka qablahu ka horreeyey ay ashbahu bisawaab toosnaan uga ekaasho badan laakiin xadiid ka horreeya xadiidkanba laba xadiid saxiix weeyaan ishkaalna ma lahan xadiidka shan kun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي رحمه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل بن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ويان عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصع بن سوحان قال وحير صعصع رحم الله الجميع licaliyi ibn abi aalibin radi allahu anu arda ayaan ku idhi inhana naga reeb cama shay naga reeb nahaaka uu kaa reebay canhu xaggiisa rasul rasulka sal slm wuxuu rasuulkeena kuu diiday annagana noo diid oo noo sheeg aan ka harnay qaala wuxuu yidhi sayid cali radi allahu canhu arda nahana aw nahani wuxuu nabigeena ii diiday calayi sl slam can idubbaa bocorta oo inta gudaha wixii ku jira laga saaro kadibna khamr lagu dhigan jiray oo lagu cabi jiray walxantam iyo ashuunka oo isna muxuu ah inta gaamir wax la mariyo ee deg wax u bedeli jiray oo khamrada isna lagu dhigan jiray iyo wa xalqati dahab silsiladiisa iyo walubsi alxariir xariiran xirto iyo walqisiyi xariirta iyo suufka laisku darana xirtan way diiday iyo walmaiirati alxamraa iyo wal maxaa qoran walmiithara alxamraa waxaa weeyaan watii soo marnay oo oo laga sameeyey xariirteeda casaanka ah nabigeena wuu idiiday sal allahu alay waslm inaan koorahaas geel amaba mxuu ahaa faraski wix la midkaa aan ku koro oon ka dhigto korsi sidoo kale waxaa la mid a ah in baabuurta caadiga ama diyaaradaha lagu samaysanayadna lama ogola xadiidka shan kun boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci bn abdiraxman ibn ibrahim duxaym qala xaddatana marwan wahb ibnu mucaawiya qala xaddatana ismaaciil wahb ibnu sumayc alxanafi can malik ibni cumayr qala wuxuu yidhi jaca waxaa yimid sacsaca ibnu sawxaan ilaa caliyin buu yimid ibn abi aalib radi allahu canhu arda fa qaala wuxuu yidhi inhana noo diid ama naga reeb camaa shayga noo diid nahaaka uu kuu diiday canhu xaggiisa rasul rasul kale sal la sl annagana noo diid qaala wuxuu nahana rasulna nabiga wuxuu noo diiday sal sl can adubbaa bocorti iyo walxantam ashuunkii iyo walnaqiir iyo geedkii amaba laanti la qoray oo kadibna la gaamureeyey ama laami la mariyey kadibna khamrada lagu dhigan jiray oo lagu dhalin jiray waljia iyo ah calata ama khamrada gacanku samayska oo laga sameeyey qamadiga iyo gerbiga wax la midka wanahana wuxuu noo diiday rasul kan sal slm can xalqati dahabi dahabka silsiladiisa iyo walubsi xariir xariirta in la xirto iyo walubsi alqisayi qasiyi xariirta iyo waxyaabaha kaloo laisku daray amaba ha noqdo suufka iyo wix la midka ah waa noo diiday inaan dhar ka dhigano iwalmiithar alxamraa iyo kooraha geela amaba faraska amaba baabuurta kuraasta la saarto oo laga sameeyo xariirteeda casaankan nabigan wuu noo diiday sal allahu alayhi waali waslm xadidka shan kun boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna qutay bn sacid qala xaddaثna cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi weeyaan oo iqa ah can ismaaciil ibni sumay can malik ibni cumayr qaala wuxuu yihi malik qaala sacsac ibnu subxaana licaliyin wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiow inhana noo diid camaa noo diid shay nahaaka uu kuu diiday canhu xaggiisa rasul rasulka sal slm waxyaabaha rasuulkeen uu kaa reebay oo ha u dhowaan uu ku yidhi annagana noo diid oo noo sheeg aan ka harnay qaal wuxuu nahaana wuxuu noo diiday rasul rasulka sal l slm can اdubaa bocorti iw alxantam ashuunki iw aljica intaasoo dhan khamrada waxa loo qasda ma ahan waalka laftirkiise waa ashuunki markii dambena axaadiidaa soo aroortayo intaba inay caadi ay tahay haddii aanan muskir la cabaynin waa tii aan soo marnay ood ogeydeen waljica iyo khamradii iyo can xilaqi adahab dahabka silsiladiisa walubsi ariir xariirta in la xirtay can miithara alxamraa iyo kooraha nacam ya sheekh ha xalqada um, silsilad muxuu ahaa waxuu ka dhigayaa maya faraatiga caadiga ha nacam jamiil marka waxaa weeyaan xalqada sheekh cabdilwaaxid wuxuu noo faaiday jazahu allahu khayran silsiladii caadigeed ma ahane waa faraatigii waa isku mid haddii silsilad laga dhigana waa muxaram haddii faraata laga dhiga waa muxaram haddii rag mar buu xihana looma ogola hadduu xataa qof ah, ninka ragga qalin ka dhigto oo qalinahaan u isticmaalo dahabki lama ogola sidaa weyaan xaraga ayaan loo ogolayn ragga inuu ku xaragoodo waaye qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi anasaa'i weeyaane raximah ullah raxmatan waasica waraxma jamiica aruwaat xadiidu marwaan wa cabdulwaaxid marwaan xadiidkiisa oo soo socday cabdulwaaxid kadaan soo marnaya awlaa bisawaab min xadiidi israa'iil israa'iil abi yunis asabiici oo shan kun boqol iyo sagaal i lixdanaad ahay asaga kuwaas ayaa kaga haboon xagga sawaabnimada ayuu leeyahay waa agga un laiifa sanadiya dhib ma lahan xadiiska shan kun boqol iyo labaiyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa abna abu dawuud sulayman bn sayf alxaraani weyaani qala wuxuu yhi xadana abu cali alxanafi wacuثmaan ibni cumar qaala abu cali wuxuu yidhi xadana waqaala cuثmaan anba'ana daawuud ibni qays ayaa noo warramay can ibrahim ibn cabdillahi bni xunayn can abihi abiis cabdillahi bni xunayna ibn cabaas radi allahu tacala canhuma waraxima jamiica aruwaat can caliyin buu ka wariyey waxaa riwaayat saxaabiyin can saxaabiy qaal wuxuu yidhi sayid cali nahaanii wuxuu ii diiday iga reebay xibbii kii aan jeclaa sal allahu alayh ali waslm can alaa saddex buu ii diiday waa nabigeena cala sla slm laa aquulu ma dhahayo naha naas dadka igu ka reebay ma dhahayo laakiin waxaan leeyahy nahaanii wuxuu ii diiday can takhatumi dahabi dahabka inaan fargash ka dhigto iyo suufka laisku dhex sameeyey dharka ka samaysanna uu diiday an اmucasfari dharka la kalareeyeyna waa ii diiday almufadama oo weliba kalarkeeda aad loo xoojiyey oo kalar badan tiqta ah weyaan kalarka casaanka tiqta ah wuu i diiday nabigeena sal اllahu alay waslam inaan xirto dumarka mogto aad ugu badan wa anlaa aqra' inaan ahrinin saddex buu sheegay lakiin hadda waxyaabaha markaysa yani badan ayuu ahrinayaa wa anlaa aqra' inaan akhrin qur-aanka saajidan anoo sujuudsan walaa rakacan rukucsanna waa ii diiday nabigeena alai sl slam ummaddan waa la wada diiday taabacahu daxaak ibni cuثmaan ayaa ku raacay xadiidka shan kun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala nacam qaala imam alxasan ibnu daawuud almunkadiri qala xadaثna ibnu fudayk wa cuثmaan wa muxamed ibnu ismaaciil weeyaane can daxaak ibni cuثmaan can ibrahim ibni xunayn ibraahim ibni cabdillahi ibni xunayn weyaan la socda meesha waxaa ka maqan aabihi awowga ayuu la aaday taana dhib ma lahano waاtabactu milata aabaa'i ibraahim waisxaaq wayacquub ninka dhaha ma taqaanaan waa nabi yuusuf meeqa u dhexeeya nabi ibraahimiya isaga waa sidaa weeyaan can abihi abiis cabdullahi bn xunayn ah can abdillahi bn cabaas radi allahu canhuma can caliyin wuxuu ka wali sayd cali qaala wuxu sayd cali nahaani wuxuu ii diiday rasul rasulka al sl slam walaa qulu ma dhahay nahaakum wuu idiin diidaya an takhatum bidahab dahab inaan fargash ka samaysto can lubsi qasiyi iyo xariirta iyo suufka laisku daray inaan labisto wa can lubsi almufadam dharka tiqta laga dhigo casaanka tiqta ah inaan xirtan wuu ii diiday walmucasfari kan la kala reeyey oo kariska kan hadda loo yaqaano weeyaan kariska ragga kuma habboona wa can alqira'ati raakican anoo rukucsan inaan qur-aanka akhriyana nabigeenna wuu ii diiday calayhi salatu slam saxaabada iyo ummaddana waa loo wada diiday xadidka shan kun boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam akhbarna muxamed bn abdillahi muxamed ibn cabdillahi bn cabdiraxiim albarqi qala xadaثna abu اlaswad النضر بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن شهاب يونس بن abi isxaaq uh, yunis waxaa weeyaan ibn yaziid alayli waay ibn abi najaad alayli an ibni shihaab can ibraahim ibn cabdillahi bn xunayn ana abaahu abiis cabdillahi bn xunayna xadata wuxuu warramay ana hu isaga samica inuu ka maqal caliyan ibn abi aalib radi allahu canhu yaquul isagoo ayuu ka maqlay nahaanii rasul rasulka al wuxuu diiday sal slm can qira'ati inaan wax akriyo wa ana raakicun aan rukucsan wa can lubsi dahab dahab inaan labisto ku labistana wuu ii diiday وcan اlmucasfar iyo dharka la kalareeyey oo kariska ah inaan ku labista nabigana wuu idiiday sal sl xadidka shan kun boqol iyo شhan iyo toddobaatanaad waa xasan صaxiix akhbarna الxasan ibnu qaزca qala xadaثna khالد بn xariث alhujaymi qala xadaثna moxamed ibn cumar aleyثi وcan ibrahim ibn cabdillahi bn xunayn can abihi cabdillahi bn xunayn qala wuxu yhi samictu waxaan ka maqlay caliyan yaquul isagoo ayaan ka maqlay nahaani wuxuu ii diiday rasul rasulka sal slm walaa aqulu ma dhahay nahaakum idiin diidaye can khaatami dahabi dahabka farkashigiisa وcan qasiyi xariirta iyo suufka laisku darayna wuu ii diidin inaan ku labis walmucasfar mucasfar iyo dharka la kala reeyey oo kariska ah wa an la aqra' inaan akhrina ah, ah, qur-aanka wa ana raka anu rukucsan waa ii diidin nabigeena sala allahu alay waslm xadidka shan kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa saxiix akhbarna haaruun ibnu muxamed ibnu bakaar ibnu bilaal can muxamed ibni ciisa wahw ibn اlqaasim ibnu sumay qaala xadaثna yaziid ibn waaqid aw zayd ibn waaqid can naafic mowla cabdillahi bn cumar can ibraahim mowla caliy ibna abi aalibin waxaa weeyaan ibraahimkan waa ibn cabdillahi ibn xunayn la socda can cali bn abi aalibin radia allahu anhu arda qal sayd cali nahaanii rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm can takhatum idahab dahabka inaan khaatim ka samaysto io fargashi iyo wa canilmucasfar iyo dharka la kalareeyey oo kariska ah inaan ku labistan waidiida dumarka dhiman lagarag looma ogola wa can lubsi alqasiyi iyo xariirta iyo lisku daray waxaa weya suufkana wuu ii diiday fi rukuuc rukucdina quraan ku ahrin waa ii diiday nabigana sal slam xadidka shan kun boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaarati akhbarnii abu bakr ibn cali qaala xadaana ibrahim ibn xajaaj qaala xadaana xamaad ibnu salama can cubaydillahi bni cumar alcumari weyaan can naafic mowla cabdillahi bn cumar ibn xunayn waa ibrahim ibn cabdillahi bn xunayn ah, cabdillahi bn xunayn laftarkiis weyaan mowla ibni cabaas ana caliyan ibn abi aalibin radia allahu canhu qala wuxuu yihi cali sayd cali nahani uu i diiday rasul rasulka sl slm can lubsi alqasiyi dharka xariirta iyo suufka laisku daray inaan ku labis waa i diiday walmucasfar iyo dharka la kala reeyey wacan itakhatum bidahab iyo dahabka inaan khaatum iyo fargash ka samaysta wuu i diiday rasuulkeena sala allahu calayhi waali wasalam xadiid شhanku boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadيث صaحيixa qaala imam nas akhbarana ismaaciil بn mascuud aljaxdari qaala xadaثna bishr wahuwa ibn fadl qaala xadaثna cubayd اllahi ibn cumar alcumari can naafic can ibni xunayn mowla cali can cali bn abi aalib radi allah anhu qal yusayd cali nahani wuxuu ii diiday rasul rasulka al sl slm can arbacin afar buu ii diiday kow can itakhatumi bidahab dahabka inaan fargash ka samaysto wa can lubs alqasiyi suufka iyo xariirta dharka isku darkooda laga sameeyey oo laisku dheehay waa ii diiday inaan ku libaysto dumarka ma loo ogolyahaa wa can qira'ati اqur'aani waana raaki qur'anka in aan riyaano rukucsan waa ii diiday wa can lubsi almucasfar dharka la kala reeyey kariska inaan ku labista nabigana wuu i diiday sal slm waafaqahu ayuub ibn abi tamiid ikhtiyaani xadiidka soo socda ayuu ku waafaqay ilaa annahu lam yusami mawla mawla caliy muusan dhihin laakiin inta kale uu ku waafaqay xadidka shan kun boqol iyo sagaaliy toddobaatanaad xadiid saxiixa qaala alimam nasr akhbarna alxusayn ibn mansuur ibn jacfar annaysaburi qala xadaana xafs ibn cabdiraxmaan albalkhiy qaala xadaana saciid ibn abi caruuba can ayuub ibn abi tamiimi wayanas ikhtiyaani can naafic mawla cabdillahi bn cumar can mawla can mawlan lilcabaas cabaas iyo ibn cabaas waxay kala duwan yihin waa isleeyihiin inuu mawlo u ahaa cabdullahi bn cabaas cabaasna uu muxuu ah lahaan jiray aala cabaas waa dhib ma lahan ishkaal meesha kuma sugna ana caliyan ibn abi aalib waana cabdullahi bn xunayn la socda ninkaasaga qaala wuxuu yidhi sayd cali nahaanii rasul rasul wuxuu yidhi sal slm can lubsi almucasfar dharka la kalareeyey ee kaliska inaan labisto uu ii diiday wa can qasiyi dharka xariirta iyo suufka laisku daray ka samaysan waa ii diiday inaan labisto wa can itakhatum bidahab dahabka inaan khaatam ka samaystay fargashi uu ii diiday wa an aqra'a inaan akhriya alqur'aana qur-aanka wa an aqra'a inaan akhriya qur-aanka wa ana raakicun aan rukucsan wuu ii diiday xadiista marka waa isku macno waad ujeedaan ragga iyo rijaasha warina unbaa un muxuu ahaa iyo siyaaqdi unbaa kala duwan mararka qaar weeyaan baab اlاkhtilaafi khilaaf sheegitaan ayuu la sheegayu baabkan u baab yahay calaa yaxya ibn abi kaiir yaxya ibn abi kaiir fiihi xadiidkan wa sayid cali ibn abi aalib radi allahu canhu khilaaf laisku khilaafay sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay wax weyne ma ahano xadiidka <clears throat> habkuu ku wariyey umbaa un muxuu ahaa marna wuxuu magacaabayaa mawlihiaa la magacaaba marna waxaa weeyaan isaga iyo leyt baa waxyar isku dabamarayaan wax weyn ma ahan xadiidka shan kun boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas bna harun abdillah alxamaal weyaan qala xadaana cabdsamad ibn cabdilwaari qaala xadaana xarb wa ibnu shadaad can yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii camr ibnu saciid baa idin qoran ibnu sacd weyaan camr ibnu sacd alfadaki qaala ana naafican akhbar wuxuu warrami qala wuxuu yidhi xadaanii ibn xunayn baa i warran cbdilahi wayaan ana caliyan xadaa wuxuu u sheegay qaala wuxuu nahaani rasul s wuu diiday sal sl an hiyaabi almucasfar dharka la kalareeyey ee kariska way diiday inaan la ku labisto can khaatimi dahabi dahabka farka sheegiisana ay diiday can lubsi lqasiyi dharka isku darka ahoo kitaanka amaba suufka iyo waxaa weeyaan xariirta la isku darayna inaan ku labisto ay diiday aa diiday dhaka aasiyai maaa idin qoran dharka qasiyiga ah ee iskudhexdarka oo liskugu daray xariirta iyo suufka laga sameeye isku jira wuu diiday wa loo diiday suufka lama diidan kitaanka lama diidan waxaa la diida maxay tahay waa xariirtaas xariirtaa la diidan yahay an an aqra inaan akhriyin waa ii diiday wa huwa wahuwa isagana raakicun rukuucsan yahay qur-aanka huwadaas yula jeeda fiiriya anahaa can ilmucasfar wahiyaab alqasiya waan yaqraa inuu akhriiraha waan yaqraa weeyaan wahuwa raakicun qofka isagoo rukuucsan inuu qur'anka akhrini waa la diiday qur-aanka marka la taagan yaha la akhrinaya laakiin rukuucdii sujuudda fa ama arukuucu facadimuu fiihi rab rukuucda marka lagu jira ilaah baa la weynaynaya subxana wa tacala subxaana rabbi alcim bixamdi subxana rabbi alcim bixamdi subuuxun quduusun rabbana warabbulmalaikati ruux hakada ilaahay baa aad loo weynaynaa tan labaadna wa ama sujuudu faakiruu fiihi min adducaa ducada aad loo badinaya faqaminun an yustajaaba lakum in lidinka aqbalo ayaay habboon tahay saasuu nabigeen sal allahu aleh waslam amaam u dhow waayahay xadiidka شhan kun boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadيث صaيixa qala imam ns aخbarna maxamuud ibn khaalid qala xadaثna اlwaliid ibn muslim الquraشhi qala xadaثna abu camr alawsaaci waa mxuu ahay abu camr awsaaci abdiرaحman camr awsaaci waa ahlu shaam ninkii odaygooda ahaa amaba sheekhooda ahaa an yaya ibn abi kaiir an cali bin abi aalibin hadda ma arkaysaan khilaafka uu ka hadla yaya iyo marka hore intuu dhexaysa haddana toos sayid cali ayuu uga warinaya qaala wuxuu yidhi an aliyin qala wuxu yidhi sayd cali ibn abi aalib nahaanii rasul wuxuu yidhi sal slm wasaq alxadii xadiidka ayuu kaxeeyey xadiidka hore ku hore ayuu marka saxiix ku noqonaya xadiidu cabiida cabiida ibnu camr almuraadi oo taabiciga ahaa oo weliba waxaa weeyaan mukhadramka ahaa habt faqiihna ahaa ayaa axaadiiث oo fii hada اlbaab uu ka warina waxaa weeyaan sayd cali ayaa iyadna uu soo aroorina imaamka raxima اllah raxmata waasica wraxma jamiica arruwaat xadiid شhan kun boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna cubaydillahi bn saciid asrqsi weyaan qaala xadaana xamaad ibn mascad can ashca ibn cabdimalik اxumraani can muxamed ibn siriin can cabiidah ibn camr اmuraadi taabici المdرم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه qال سيد علي نahاni wuxuu diiday النبي nabgana sل سلم عن الqasiyi dharkaas ka samaysan xariirta iyo suufka isku jira ayuu ii diiday inaan ku labisto ariir xariirta laftirkeeda oo gooni ah oo khaalis ahna uu ii diiday barax tiran iyo khaatami dahab dahabka fargashigiisana waa ii diiday waan aqra'a inaan akhriyo qur-aanka ilaahay subxana wa taala rakacan oo rukuucsan booskeeda ma ahan qira'at اlqur'aan rukuuc sujuud ma ahan booskooda sujuuddana waa duco badan rukuucdana waxaa weyaan waa ilaah in la weynay subxaana wa tacala lakiin qur-aanka rukuuci sujuud laguma ahrinayo waxaa imaan karta marka aayadaha ducada ah oo soo arooray oo qur-aanka ah inaad ku ducaysataa doonaysaa waadna waad sujuudsan tahay ma bannaan tahay mise ma bannaano ya haddaad qur-aan ahaan ula qasdaynin oo ducahaan ula qasdaysa ma fiish mishkila in sha allah tabarak wataala khalafahu hishaam walam yarfachu xadiidka marfuuc ayuu ka dhigay cabiida laakiin uu ka dhigay ninka la yidhaahdo yaziid ibn haruun alwasiti ayaa marfuuc ka dhigay can muxamed can cabiida ka dhigay can ali qaal nahaa can cabiida cafwan ya hishaam hishaam ayaan rafcinin laakiin ninkii rafciyey waxaa weeyaan maya maxamed ibnu siriin ninka ashca weyaan ashca xadiidkiisa wuu rafciyey laakiin hishaam muusan rafcin ashca bin abdimalik alxumraani ayaa can maxamed ibn siriin ka wariyay can cabiida can caliyin inuu nabiga u rafciyey laakiin eh, hadda hishaam ibnu xasaan alasdi isaga muusan rafcinin weyaan waa noo iman shan kun boqol iyo eh, afar iyo sideetanaad saxiixun mawquufun walaa saxu rafcu akhbarana axmed ibnu sulaym arahaawi qaala xadaana yaziid ibnu harun wasiti qaala anba'ana hishaam ibnu xasaan alasdi can maxamed ibni siriin can cabiida can cali bin abi aalibin qaala wuxuu yidhi sayd cali nahaa wuxuu yidhi ninka la yidhi qaaladaas ma taqaanaan qaaladaas waa cabiidaa wuxuu diiday sayd cali can mayaahir urjuwaan koraha ka samaysan xariirta dharkood uu yahay oo weliba casaanka urjuwaanka waa casaanka shay casaan ayu mxuu ayuu ku tilmaamaya sidaas oo kale weyaan walubsi alqasiyi isku dhexdarka xariirta iyo suufka dharka laga samayna in lagu labisto oo weliba rag ay ku labistaan waa khaatami dahab dahabka fargashigiisa xadiid shan kun boqol iyo kow iyo ama shan iyo siddeetanaad waa saxiixun maqduuc walmarfuuc huwa alasax cabiidda laftarkiisa ayaa muxuu arrinteeda ka hadli oo bedelkii uu sayid cali marin lahaa ma marin walaa ilaa xagga nabiga inuu sayid cali kor yeela lama sheegin cabiidda laftarkiisa muxuu ahaa ayaa arrinka asaga sheegay laakiin sida saxiixa waa inuu marfuuc noqdo labada xadiisba abarna qtay bn saciid qal xadana xamad bn zayd bn darham can ayub ibn abi tamiin sakhtiyaani can moxamed ibn siriin can cabiida qala wuxuu yidhi cabiida nahaa wuxuu diiday qaala wuxuu yidhi moxamed ibn siriin nahaa wuxuu diiday cabiida can mayaati urjawaan kooraha xariirta casaan ka samaysan wuu diiday iyo khawaatim adahabi dahabka farkishadiisa haddii kooraha iyaga casaan aynan ahayn oo laga dhiga cagaar iyo buluug iyo noocyo kale laga dhigo ama cadaan oo laakiin xariir tahay wax laga sameeye ma bannaan tahay may ma bannaano maxaa loo sheegay saasaa badan hadda waad aragteenoo yacni roog cas iyo kuraasta cas iyo aad baa loo jeceliy waad aragteen oo sida caamka ah saasaa loo isticmaalaa xadiiu abu hurayra baabu xadiii abi hurayra abu hurayra xadiikiisa ayuu baabkaan u baab yahay walikhtilaaf khilaaf lisu khilaaf calaa qataada qataada markuu ka warinayey eh, ariiqaas abu hurayra waa axaadiista hore laftarkoodii la socda meel dheer hadda meesha ma taalo laakiin waa lataa'if isnaadiya amaba wax ku saabsan sanadka unbuu ka hadlayaa imaamka calayhi raxmat ullah xadid shan kun boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasir al tlaqman axmed ibn xafs ibnu cabdillahi ibn raashid asulami alqaadi weeyaan qaala xadaana abi aabihina waa ke waxaa xafs ibn cabdillahi ibn raashid asulami qaala xadaana abi qaala xadaana ibrahim ibn طaxmaan alkhuraasaani can xajaaj wahw bn xajaaj albahili can qataada bn dacaama can cabdilmalik ibn cubayd asaduusi ninkaas waa majhuulxaal can bushayr bn nahik asaduusi can abi hurayra cabdiraasik adawsi raawiyat islaam radi allah anu arda qala wuxu yidhi abu hurayra nahaani wuxuu i diiday rasul rasuulka al sala allahu alay waslem can takhatumi dahabi dahabka inaan fargash ka samaysan wuu i diiday rasuulkeena sala allahu alay waslem xadiidka shan kun boqol iyo toddobiyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasratu akhbarna yuusuf ibnu xamaad almacniyu albariyu qaala xadaana cabdulwaari ibnu saciid dakwan weeyaan can ibitayax abutayax waa yaziid ibnu xumayd adubaci qaala xadaana xaafis ibnu cabdilaahi leydi qaal ashhadu waxaan markhaati ka calaa cimraan ibn xusayn saxaabiga jaliilka radi allahu anhu ardahu can abihi kadalika anahu cimraan xadaana inuu noo warramay qaala inuu yidhi cimraan naha rasul rasulka u diiday sal slm can lubsi alxariir xariirta in la labiso yaa loo diidayaa ragga weeyaan wacan itakhatumi fargashi bidahabi dahab la argato oo argahi laga dhigto ama katun laga samaysto an اhurbi miya an الshurbi cabitaan lagu cabo fi اlxanaatimi ay fi اlxantam waa ashuunki xanaatim waa jamcu xantam marka waxaa weeyaan ashuunkaas khamrada lagu dhigaalsan jiray oo waxaa weeyaan markii weliba hab loo diyaariyey degdeg wixii lagu dara oo lagu shubaba inay degdeg u khamroobaan in lagu muxuu aha la isticmaalana wuu noo diiday oo waxaa weeyaan ku cabno maxaa yeele khamra laga cararay laakiin markii dambe markii dadka ay kala ogaadeen khamrada iyo biyaha iyo cabitaanka ay kala fahmeen oo muskirna inaan la cabin dadka dhan agtooda ay ka noqoto shay macruufa arrinkaasaga waa la baneeyey waal kasta in lagu cabi karo biyo intaanan dahab iyo fido ka ahayn laakiin aanan lagu cabin wax muskir ah way xadii شhanku boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadii صaxiix akbarna axmed ibn camr ibn sarx qaala ambana ibn whab cabdullahi ibn whab almisri weyaan qaala akhbaranii camr ibn xaarif can bakr ibn sawaadah ana abalbakhtari ayaa idin qoran abalbakhtari meeshaan ma ahan saa ma ahan waxaa weeyaan abanajiib wa abu annajiib wa saa ula socda ka bedela abalbakhtarigan sax ma ahan tuxfat ashraafka abunajiib a idiin qoradinka axsantum iyo waxaa weeyaan ah, abanajiiba ah, sa ana abanajiib alcaamiri asarji almisri alfaqiih weeyaane xadaa wuxuu warramay ana aba saciid اqudri xadaa wuxuu warramay ana rajula ba qadima ka yimid min najrana najraan ka yimid najraan maanta waxay ku taallaa sacuudiga ay ku taallaa weyaan dhanka yaman ay xigtaa waana dalalkii ay isku haysan jireen sacuudiga iyo nimanka reer ymn ilaahay nabadgelyahaasi walaalaheen reer ymn mid najrana ilaa rasulah bu yimi sal slam alayhi khaatamu min dahab kaatun iyo fargashi dahab ayuu sitaa faarada canhu rasuula nabiga ayaa ka joosta alayh sala slam wa qala wuxu yidhi innaka adiga ma nabiga intuu eegi laha xaggiisa ma eeginba innaka adiga ji'tanii waa ii timid wa fii yaddika gacantaada ay ku sugan tahay jamratun dhimbil iyo dambaaburo oo min naarin dab ah yacnii waxaad wadato waa naar waa wix naar lagu geli ayaad sitaa darteed aggaada ma eegin qofka markaad ku xaraamsanta mogta wejiga ma siin kartid ninkaa marka waxaad ugu xanaaq nabigeena daatadiis maahane dembigaad samaynaad ku jiray dadkaad ugu leexday wuxuu rab inuu ku edbiyo sala allahu calayhi waali waslm xadidka shan kun boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadid daciif isnaad ah qala imam abarna axmed ibn sulayman qala xadaana cubaydillahi ibn muusa alcabsi qala xadaana israiil ibn yunis ibn abi yunis waa israiil ibn yunis ibn abi isxaaq asabici abu isxaaq awow ah an mansuur an mansuur ibn abiljacd alkhaطafaani an salim mansuur muctamir cafwan waa mansuur muctamir can salim ibn abiljacd alkhaطafaani can rajulin waa mubham xadaa wuxuu sheegay ninkaas xadiid saasuu daciifu noqday can bara bin caazibin radi allahu canhu arda ana rajulan ba kaana wuxuu ahday jaalisan mid fadhiyo cinda nabi nabig agti sal slm wa calayhi korkiisa u ahday khaatamun fargashi oo min dahabin dahab ah nabiga agti ayuu fadhiyey wa fii yadi rasuul nabiga alay sl sl gacantiisa waxa ku sugnay mikhsaratun ulyar ama wax wax lagu duro aw jariidatun ama laan fadaraba biha nabiyu nabigu wuxuu ku dhuftay isbaacahu artiisa ayuu ku dhuftay saasuu ku dhuftay faqala rajul nink wuxuu yidhi maali yaa rasul rasulka allow maxaa igu dhacay oo maxaa iga hadlaysa qaala wuxuu yidhi alaa tatraxu maa tuurtid haada arrinkan ama kan alladii kaasoo fii isbicika fartaada ku jira maa tuurtid maxaad u fiirsanaysaa faaada huwa arajulu ninkii uu qaatay oo shaygii fartiisa ku jiray ama fargashigii dahabka ahaa faramaa bihi wuu turay fara'ahu nabiyu nabiga ayaa arkay ninkii fargashigiisu turay bacda daalika intaa kadib yani maalintaas maalin ama mar kale ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi maa facala alkhaatamu fargashigii muxuu sameeyey oo saad yeeshay ma sidii aad ku turtaad ugu tagtay mise dib aad u qaadatay qala ramaytu bihi waan tuuray qaala wuxuu yidhi maa bihaada amartuka arinkaas inaad tuurto ood ka tagto ood xoolaha dayacta kuma farin inamaa in kalema amartuka waxaan ku faray an tabiicahu inaad gaddo oo fatastaciina biamani lacagsi aad kaalmaysato ood ku danaystaan muxuu ahay rabay wa haada xadiiun munkarun xadiidkan waa munkar maxaa yeelay saxiixaynka waxaa ku sugan in nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama saxiix ku sugan in nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninkaas uu muxuu ahaa eh, ka tuuray weliba gacantiis ugu tuuray ma garateen wuu ka tuuray markuu ka tuuray oo nabiga iska tagay kadib baa lagu yidhi war dahabkaada qaadee nabiga inaad labista muu ku diiday ku labisa markaasuu yidhi wallaahi wuxuu yidhi abadan nabigeenna ayaa iga tuuray calayhi الsalaatu wasalaam weligay dambe xaggiisa ma ega imana ku indifaacay saasuu yidhi radia allahu tacala arda laakiin nabiga inuu muxuu ahaa dib u qaada yidhi waa munkar xadid kale oo daciifa ujeedaan nin majhuul ayaa ku jira majhuul xaal wakadalika majhuul cayn maba la yaqaanaba xaaladiisii walaa cayntiisaan midna la aqoonin xadidka afar kun shan boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai akhbarna camir bn mansuur qala xaddaثna cafan ibn muslim alanصari qala xaddaثna wuhayb ibn khalid albahili mowlaahum can nucmaan ibn rashid can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can caطa ibn yaziid اleyثi can abi haclabat alkhushani ana nabiy nabigena sal slam absara wuxuu arkay fii yadihi gacantiis ku arkay abu taclaba saxaabigaas jaliilka ayuu ku arkay khaataman fargashi oo min dahabin dahab ayuu ku arkay fajacala wuxuu gudagal nabigeena sal slm yaqracuhu inuu ku garaaca ood ku dhudhufto biqadiibin laan oo macahu nabiga uu gacanta ku haya ul yar ayaad inuu ku dhufto ayuu nabigeena gudagalay calayhi salaa slaam falamaa goortii hafala اnabiyu nabigeenu muxuu ahaa uu muxuu ahaa yara jeestay alqaahu wuu tuuray abu taclaba markii buu iska tuuray qaala wuxuu yidhi maa aradna maa uraana kadibna markuu mxu ninkii tuuray kadib nabigeenna dib ula hadlay oo wuxuu yidhi maa uraana isuma aragno ilaa qad awjacnaaka inaan ku xanuujinimo ooyane wa aqrabnaaka aan weliba aan qurmi iyo culays iyo daynku gelinimo ooyane yacnii xoolola-aan waa ku dhigan xoolihiina waan muxuu aha kaa tuurnay kow tan labaadna xanuun aanu ku xanuujinnay saasuu nabigu ku yidhi calaih sl slam wuuna mudnaa oo hawsha adfaraha kula jiray howl sahlan ma ahayn khaalafahu yunis yunis ibn yaziid alayli wayaane rawaahu can zuhri can abi idriis alkhawlaani mursalan ayuu ka wariyey xadiis an kun boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadii ma qabl xadii kore saxiix ku noqonaya akhbarna axmed ibn camr bn sarx qaala xadaثna ibn wahb cabdullahi wayaane qaala akhbaranii yunis ibn zayd alayli cabn shaab zuhri qaala akhbaranii abudus qowlaani mukhadram weyaan ana rajulin ba oo miman ka mid a adraka nabi nabigeena soo gaaray calayhi salatu slaam labisa khaataman fargash ayuu xirtay oo min dahabin dahaba naxwahu xadiidka hore macnihiisa weyaan naxwahu waa la macna milahuna waa lafdi weyaan lafdigiisa iyo waa isleeyihin qala abdiraman xadiid yunis awlaa bisawaab min xadiid nucmaan inuu mxuu ahaa mursal xadiidka noqdo ood abu idriis alkhawlaani saas u dhigo ayaa waxaa weeyaan ayaa haboon ayuu lah wallah aclam mursal miyuu ka dhigay abu idriis alkhawlaani ana rajulan lima adraka nebi sal sl labisa khaataman nacam ha mursal u ka dhigay inuu isaga xaalad taagna oo kale ayuu ka dhigay xadidka shan kun boqol iyo labiy sagaashanaad waa xadiid saxiixa akhbarna axmed ibraahim ibn moxamed alqurashi addimishqi abu cabdilmelik qira'atan calayh wa anas maca ka maqan tii waxaa ka maqan aan isla ogeynay qaala xadaثana ibnu caaid moxamed ibnu caaid alqurashi qaala xadaثana yaxya ibnu xamza alxadrami mowlaahum can awsaaci cabdiraxmaan camr awsaaci ashaami can zuhri can abi idriis khawlaani ana rasul sl sl ra wuxuu arkay cala rajulin bu wuxuu ku arkay khaataman fargashi oo min dahabin ayuu ku arkay wanaxwahu naxwahu xadiidka hore ayuu la macnaya xadiidkan xadid shan kun boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai alent akhbarana abu bakr ibn cali qaala xadaثana cabdilcaziz alcumariy qaala xadaثana ibrahim ibnu sacd can zuhri an abi idriis khawlaani ana nabiya nabigena sal sl isagoo mursal cad waa kan laakiin wuxuu ku noqonayaa saxiix axaadiista hore ana nabiya nabigena sal sl wuxuu arkay fi yadi rajuli nin gacantii ayuu ku arkay khaatama dahabin fargashi dahab ayuu ku arkay fadaraba markaas u gara isbacahu faatiisa biqadiibin laan kaana ahaaday macahu nabig jirkiisa oo nabiga uu haayay xataa namaa bihi ilaa ninka iska tuura xadiis shan kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qال الإمام النسائي أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي المروزي قال حدثنا الوركاني محمد بن جعفر ويان الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان محو yahay ibn شهاب ayaa rasuulka ila aada صلى الله عليه وسلم ma arkaysan oo مقطوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل عفوا مرسل ويان أنا مرسل ويان مقطوع ما مقطوع ما مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ويا حديث مرسل قال عبد الرحمن بن راسيل وأشبه بالصواب أحاديثنا إن مرسل laga dhiga ayaa u ekaasho badan sawaab laakiin horaan usoo marnayo axaadiis waa saxiix weyaan iyadoo marfuuc ila nebiy sala allahu calayhi waali wasalam baabu miqdaari maa yujcalu fi lkhaatami min alfida baabu miqdaaru maa shay qadarka ayuu baabkan u baabiyey yujcalu la yeela fi lkhaatami fargashiga oo min alfidati fidada ah baabu miqdaar maa yujcalu fi lkhaatami min alfida fargashiga qadarka fidada laga dhiga ayuu baabkan u yahay markaad fido fargashi ka dhiganaysa oo lagu ogol yahay qadarkiis muxuu aanaya ma inta la rabaa laga dhigayo muxuu ahaa kiila haddii ay gacantaad horta ay qaadi karto fartaada ay qaadi karto biyaa laga dhigi iyo wix la midka mise in yar oo kooban ayaa jirto xadiidka soo aror waa daciif intan qofku uu qaadi karo asagoon u habboon inay u bannaanto maana asalka saa weeyaan laakiin xadiidkan wuxuu ku qaydyeelaya mataaqiil mucayana ama midqaal oo afar gram ilaa shan gram ayuu ku qaydyeela xadiidkan waa daciif laakiin shan kun boqol iyo شن سكاشن حديث كان حديث ضعيفة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عبد الله بن مسلم من أهل مرو أبو طيبة يا ليلة طيبة بايدين قر طيبة ويان cabdulahi ibn burayda ibn xusayb can abihi aabihiis oo ah burayda ibn xusayb alaslami radia allahu anhu arda ana rajula in ila nebi nabig sal slm alayhi korkii u ahaaday khaatamu khaatamun min xadiid fargashi bir ayuu wataa ayuu xidhan faqaal wuxuu yidhi maa lii igu dhacay oo araa marka calayka korkaada xilyata ahli الnaar ahlunaarka waxyaabaha isku qurxiyaan oo labiskooda ah maxaad ugu labisanta ayuu nabig yihi sal اllahu alيه waslm faطaraxahu wuu turay uma kadibna jaahu u yimid wa calayhi khaatamun fargashi korkii uu yahay oo min shabahin nuxaas ah maarta weeyaan oo laakiin ma maarta u eg sawirka amaba midibka lah dahabka faqaala wuxuu yidhi maali ajidu maali maxaa igu dhacay ajidu an hela minka xaggaada riixa alasnaam asnaamta iyo waxyaabahan ay gaalada caabudaan urkooda maxaan kaaga dareemi oo waxaad sideeta maxay sidii asnaamta ugu soo urayaan maxaa yeelay nuxaastaas asnaamta ayaa laga samayn jiray xilliga jaahiliga marka nabigeena calayhi sala slam nacaybka asnaamta ad u qabaya xataa nuxaastina uu la nacay sala allahu calayh waali wasalam fataraxuu iska tuuray fa qaaluu ya rasul rasuulka allow min ayi shayin shay kiiseeba adtakhidu aan ka samaystaa fargashiga marka maxaan ka dhigtaa haddii aad iga tuurtay birti ood iga tuurtay muxuu ahaa nuxaastii maxaad ka samaystaa qaala min wariqin fido ka samayso walaa tutimahu ha gaarsiinin hal miqaal ha gaarsiinin miqaalku waxaa weeyaan afar graam ilaa shan graam intu dhexaysa shan graam ha gaarsiinin waa afar graam ka hoosey meelahaasun gaarsiiye laakiin xadiidka muxuu yahay daciif wadaciif laa taquumu calayhi alxuja صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كاتمكيسا فرقشيسا حبكو سميسنا يو باب كانوا بابي حديثك شنكم بقول يوم لحي سكاشنا حديث صحيح أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن زيد الايلي عن عن الزهري عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه ان النبي نبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حسن خاتما فرقشه من ورق فضه فصه قيبتيس كوسن oo lagu qurxina fidatun fida ay tahay asuhu asigii mxuu aha kan lagu qurxiyey meeshaan kuuska aho muxuu ahaa fargashiga qaybtiisa sarana oo qurxan xabashiyuun xabashi loo tiiriyey oo nooca xabashiga loo yaqaana oo ziine iyo qurux xabashi loo tiiri ah ama habka loo sameey habka ay xabashiyadu samaystaan ah kow wanuqisha fiihi waxaa lagu sawaray oo lagu qoray faskaas iyo meeshaas kore he muxamadun rasuulu اllahi sal slam ayaa ku qornayd muxamadun rasuulu اllahi alah sala slam saas ayaa u ahayd nabigeenna fargashi bas uma ahayne wuxuu ahaa habad habad ayuu nabigena sal slm moxamed rasullahi waxaa weyaan waraqaha lagu shabadaynay habkay ku imaadayn waa noo imaan doontaa insha allah tabarak wa tacaala faska marka oo noo soo noqon doonta fargashiga markuu saa u wareegsan yaho farta la geliyo meesha yaroo waxyaabaha ziinada iyo quruxda la saaro ayaa fas la yidhahdaa fas halkaa weyaan ma garateen halkaa weyaan faskaas marka mararka qaar dah baa la geliyaa mar waaa la geliya mxuu aha jawaahir kale mar waxa yeel muraayad ahaan oo kalar lahaa la geliya faska kaa weyaan waay xadii shan kun boqol laakiin nabigeena calayhi salaa slaam faskiisa wuxuu ah fidada laftirkeedii fidada laftirkeedii ayaa fas u ahaa oo lagu quxrinay qaybtaas yaroo yara kuusan fidada naftirkeed ayay ahayd xadii shan kun boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad صaxiixu bima qablahu wma yaأtii xadiidka hore iyo kuwa kan soo socda ayuu saxiix ku noqonaya akhbarna abu bakr ibn cali qaala xadaثna cabaad ibn muusa qaala xadaثna طalxa ibn yaxya alanصari wasaduuq yahima halkaas xadiidka loo garay qaala akhbaranii yaziid ibn yaziid yunis ibn yaziid اlayli can mshaabi zuhri can anas bn maliki qala wuxuu yihi anas kaana lirasuuli rasulka all waxaa u sugnaa sal slm khaatamu fidatin fargashi fida yatakhatamu bihi uu muxuu ah gashto fii yamiini midkiisa ayuu gashan jiray fasuhu qaybtiisa sare oo yara kuusanna xabashiyun xabashi loo tiiriyey ama sanaada ha noqoto ama waxa maadada meesha ku jirtay ha loo tiiriya yajcalu fasahu faskiisaas ama kuuskiisaas kore wuxuu yeli jiray mimaa yeli kafahu calaa cashiisa xaggeed ayuu marin jiray yacnii annaga hadda mogta waa dogsoontihin koraa la soo maryaa moogta isaga muxuu samayn jiray meeshaas kuuska ah gudaha ayuu marin jiray nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalama xadiid shan kun boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix akhbarana moxamed ibnu khaalid ibnu khaliy alxamsi wa kaana abuhu khaalid calaa qadaai ximsa magaalada ximsa oo taqaanaan oo suuriya ku taalla oo hadda ay gaalada iyo gaaloraacyada isku muxuu aha ummadda ku baabi'inayaan ayaa waxaa weeyaan ayuu qaadi ka ah qaala xadaana abi aabihi waa ke waa khaalid ibn caliy alximsi qaala xadaana slma wahu ibn cabdilmalik alcawasiy can xasan wahu ibn saalix ibnu xay can caasim ibnu bahdala ibn abi najuud waa ninkii muxuu aha qira'aat muqriga ahaa oo taqaanin waa imaamu fi اlqira'a laakinahu saduuqun yahimu fi اlxadiiث can xumayd ibn abi xumayd طawiil can anas bn maliki khaadim rasul lah sl slm qal wuxu uhi anas kaana wuxuu aday khaatima rasul nabiga alle muxuu aha fargashigiisa min fidatin fida ayuu ka ahaa wa kaana fasuhu faskiisana iyo meeshiisa kuusanna ama quruxda looga taga ziinada la saarana minhu ay min alfida fida laftarkeedii ayay ka mid ahayd wa kaana fasuhu minhu isagay ka mid ahaayo fidada laftirkeedu noocan ka samaysan ka mid aha hada saasa ii muuqato allah aclam xadiis shan kun boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiiska akhbarana abu bakr ibn cali qaala xaddaثana umay ibn bistaam qaala xaddaثana muctam ibn sulaymaan qaala xaddaana qaala samictu xumayd ibn abi xumayd tawiil ayaan ka maqlay can anas bin malikin ana nabiya nabigana sal slam kaana inuu ahaaday khaatamahu fargashigiisa min waraqin fida fasuhu minhu faskiisi qaybtiisa quruxda iyo kuuska ka samaysanna fidada unbuu ka mid ahaa xadiis shan kun laba boqol iyo koobaad xadii saxiix akhbarana xumayd ibn mascada can bishir ho ibn fadl qaala xadaana shucba imaamkii can qataada can anasin qaal wuxuu yidhi araada wuxuu doonay rasul rasul sl wuxuu doonay an yaktuba inuu u qoro ila ruum niminka reer ruum inuu wax u qoro ayuu doonay faqaalu waxay yidhahdeen innahum iyaga saxaabadii u sheegi laa yaqra'uunam akhriyaan kitaaban qoraal ilaa makhtuuman inuu shabad leeya mooyane haddii waraaq loo diro haddii shabad ay lahayn maba eegayaanba waa in shabad ay ku taallo nimin ilbaxa ay ahayn moogta niminka ruumka iyo fursiga xilliga nabigeena soo saaray alayh slam xadaaradda iyo ilbaxnimada iyay gacantada ku jirtay laakiin marka islaamku u yimid oo saxaabada nabigeena calayhi sala slam mashaariqan wa maqaaribaha intay gaari kareen ay gaareen arrinka asaga waxay noqotay in waxaa weeyaan eh, ay xadaaraddii ku soo wareegta gacanta muslimiinta eh, ayay noqotay weyaan ilaa markii dambe xataa ay muslimiinta iyaga loo soo xihaysan jiray oo culumta eh, maadiga xataa iyaga loo soo doonan jiray waayahay waxaa loo sheegay marka nimanka reer ruum waraaq aanan moorigaraysnayn amaba aanan eh, lahayn eh, eh, aan shabad lahayn inayn ahrinaynin fatakada wuxuu samaystay nabigeena sal sl khaataman mxuu ahaa fargashi oo min fidatin fidaa kaanii waaba aniga oo anas haddii aan ahay radia allahu canhu ardaa anduruu eega ilaa bayaadihi caddaantiisa oo fiyadihi nabiga gacantiis ku sugan fidada aad bay u caddahay moogta wa nuqisha fiihi waxaa lagu qoray oo naqshi iyo lagu xardhay muxamadun rasuulu llaahi sal slam khaatamka nabigeena saas waa hoos yeeleen waaya muxamadun rasuul اllah xadيث شhan kun laba boqol iyo labaad xadيث صحيح أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا قرة ابن خالد عن قتادة بن دعام عن أنس مالك قال في سيد أنس أخر رسولنا نبي wuxuu dib dhigay صلاة العشاء الآخرة صلاة عشada عشاha ee dambe maqribka maan عشhaha weeyaan xatىa maضىa ilaa uu ka taga shaطر الleyl habeenka nuskiisa ilaa uu ka tago ثuma kharaja wuu baxay rasulka sal slm fasallaa bina wuuna dujiyey kaanii waaba anigoo anduru eega ilaa bayaadi khaatamihi fargashigiisa cadaantiisa oo fii gacantiisa ku sugan min fidatin ka samaysan weyaan fida baabu mawdici اlkhaatimi milyad gacanta fargashiga xaggee laga gelinaya intay ka geli fartee weyaan intay ka ahanaysaa wa dikr waaw min kugu yeelaa dikru mawdicu اlkhaatimi milyad dikru ay wa dikr xadiid caliyin cabdulahi bn jacfar cabdullahi bn jacfar ibn abi aalib iyo cali bin abi aalibin radi allahu canhum ah, jamiica eh, waxaa weeyaan in la sheego axaadiistoodii kuso orortay arrinta yada ayuu baabkan u baabiyay xadis kun laba boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiix akhbarna arabic ibnu sulaymaan qaala xaddatana wahbun baa idiin qoran ma ahan sax ibnu wahb weeyaan axsantum cabdullahi ibnu wahb weeyaan hagaajiyo cabdullahi ibnu wahb almisri can sulaymaan wahb bilaal can shariik wahb ibn abi namir can ibraahim ibn cabdillahi bni xunayn can abihi abihiis cabdullahi bn xunayn can ali ibn abi aalibin qala wuxuu yidhi shariik shariik oo ruwaadda ka mid ah wuxuu yidhi wa akhbaranii abu salama ibn cabdiraxmaan ibni cawf ayaa ii warramay ana nebiya nabig sal slm kii hore waxaa weeyaan cali oo nabigeena ka warina haddana kan dambena waxaa weya isagoo mursal ah ana nebiya nabigeena sal slm kaana wuxuu nabigeena yalbasu mid xirto khaatamahu fargashigiisa fii yamiini midigtuu ku xihan jiray marka fargashiga xaggee badaxa bis midig waa midig شhan kun laba boqol iyo afraad waa xadيث صحيح أخبرنا محaمد بن معمر البحراني قال xدثنا حبان بن هiلاaل قال xدثنا حماد بن سلمة can bn abi raafic cabdiraxmaan weyaan ibn abi raafic can cabdillahi bn jacfar ana nabiya nabig sal sl kan nabigeena yatakhatamu biyamiini midigtiisa ayuu fargashiga gashan jiray dhanka midigta ayuu mxuu ahaa gacanta midigta ayuu gashan jiray faraha ku yeela xadiidka amaba baabka sagaal iyo afartanaad lubsu alkhaatami baabu lubsu khaatami xadiidin malwiyun malwiyin calayhi bifida baabu lubsi khaatami xadiidin kaatun iyo fargashi bira xiriishay ayuu baabkan u baab yahay malwiyin ee lagu duubay amaba lagu lifaaqay calayhi korkiisa bifidatin fida ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun laba boqol iyo شhanaad waa ضaciif طبعا أخbarna cمر بن علي فلاس qaaل can iبن cataab سهل بن حmاad waa xawل سند ama x وأخbarna أbu dawuud سulayman بن sayف الxarاني qaala xadaثna makin waa nuux iبن رaبيcaة الأنصاrي qaala xadaثna naعم أخbarna cmر بن علي فلاس can أbi cataab سهل بن حmاad naعم x وأنbأna أbu dawuud سulayman بن sayف الxarاني قال xدثنا مكين نوح بن ربيع الأنصاري weyaan قال xدثنا إyاس بن xاrث بن معyqيib معayqيib عan jده awogii معayqيib بن أبي فاطمة adawsi min asaabiqiin awaliin raggii hore mxuua soo islima soo muslimayu ka mid ah radi allah anhu arda waraxima jamiica ruwaat qaala wuxuu yidhi mucayqiib kaana wuxuu ahaaday khaatamu nebiy nabigeena sal slm fargashiga wuxuu ahaaday xadiidan bir ayuu ahaa malwiyan calayhi fida fida lagu dharoobay ama lagu wareejiyey qala wuxuu yidhi rabbamaa kaana inu hada ayaa dhici jirtay fii yaddi warabbamaa waxaa laga yaabaa kaana inu hada fii yaddi gacantayda fa kaana wuxuu ahaaday mucayqibu calaa khaatami rasul rasulka al fargashigiisa iyo waardiyihiisa iyo gacankuhayntiisa u qaabilsanaan jiri lakin xadiidku muxuu yahay daciif daciif laa taquumu calayhi alxuja baabu lubsu baabu lubsi khaatami sufrin sufriga iyo fidada iyo nuxaaska maxay kale yihiin shanuur ragga carabta iyo aadka u yaqaan insha abdwaxid anaga waaas aad ubaabsanaadii kun laba boqol iyo lixaad fargashiga waa taqaanaa inteena hadda in qof fargashi gashan hadii la raadiyo waxaa laga yaabaa shan qof afar qof in laga helo maba aad uma naqaana waxa moot markaa isticmaalayn aad uma garanays annaga dahabkana waa naqaana fidada waa naqana birna waa naqaana lakin waxyaaba udhexeeya aad looma yaqaan xadiik shan kun laba boqol iyo lixaad waa xadiis daciif akhbaranii cali maxamed ibn cali almasisi laakiin inuu daciifi ah ayaa nagu filanba xadiis saxiixna waa imaan doonaan qaala xadaثana daawuud ibn mansuur min ahli thaqr hiqa qaala xadaثana lays ibn sacd almasri can camr ibn xaarith can bakr ibn sawada can abi uh, abunajiibka laftiisu bakhtargiisa muxuua iska tira isna can abi saciid alkhudri qaaluu ya abu saciid aqbala rajulin baa ka soo qaabilay min albarayni baxrayn xagga ka yimid ila nabi nabigu yimid sal slm faslama wuu salaamay rasuulkeena falam yurudda calayhi uma jawaabin wa kaana fii yadii gacantii waxa ku sugnaaday khaatamun fargashi oo min dahabin dahaba iyo wa jubbatu xariir iyo jubbad isku joog xariir ah jubbad fa alqaahuma wuu turay kahor weyaan jubbadda uma kadibna slama wuu salaamay labadiibu u tuuray jabadina u tuuray fargashiina u tuuray uma slm wuu slaamay faradda alayh salam salaamtii ka celiyey waa u jawaabay uma kadibna qaal wuxuu ya rasul rasuulka allow ataytuka waan ku yimid aanifan goordhow baan ku yimid fa aradta canii waad iga jeesatay fa qala wuxuu yidhi innahu shaniya kaana waxaa ada fi yadii gacantaada jamrun dhimbil oo min naari naar ah amba dambaaburo qaala wuxuu yidhi jiitu waan imid idan bijamrin kaiir haddii xaalad ay noocaa tahay dhimbilo badan ayaan keenay dahab badan ayuu waday iyo laga yaabaa iyo iyo waxaa weyaan iyo xariir badan qaala wuxuu yidhi inamaa jiئta bihi waxaad la timid laysa mahani bijza'a cafwan bijza mid ka gudid badan ama ka qiimo badan canna xagga naga min xijaarati اlxara shiilmadowdan dhagxaantan tuuran iyo waxa aad sida annaga noomaba kala duuna qiimaba nooma lahan dahab iyo xariir iyo baabkaadi hadd wax weyn kula ah annaga agtanaga qiimaba kalana dhagxaan shiilmadowda dhagxaanta meelaha dhooban ay noola tooyihiin ama nooguma duuna weyaan waay nabigeena a adunyada meeshuu ka joogay ayay marka uu ishaaraya walaakinahu isaga mataacu lxayaa dunya adduunyadan nolosheeda raaxadeeda yar weeyaan qal wuxu yidhi famaada atakhatamu haddii ay xaaladda nocata maxaan fargash ka dhigtaa qal wuxuu yidhi min xadiidin xalqatan xalqad xalqad oo min xadiidin bir ah aw waraqin ama fida aw sufrin amaba nuxaastaasi wixii ka agdhow weeyaan laakiin xadiidku muxuu yahay waa daciif wariqi un baa la ogol yahay weeyaan xadidka shan kun laba boqol iyo toddobaad ya sufriga ha kuweeda nuxaastuun waa marka maarta nooceeda yaryar weeyaan شن كن لaba بqل iyo todobaad wa xadيث صحيح الإسناad أخبرنا محمد بشار وبندار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان الأزدي قال حدثني عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك قالوا في أنس مالك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ والحال قد اتخذ uu samaystay xalقة fargashi oo min فiضة فiضاء فقال wuxuu yidhi man araada qofki doono an yasuuqa calayhi inuu ku jimaysto siyaaqada waxaa weeyaan markii dahabka la samayna ama fidada la samayna habka ijidka loo maro weeyaan siyaaqada waa tumid iyo farsamayn in marka intuu eego fargashagaygaas qofka raba inuu muxuu ahaa ku jimaysto oo noocaan u samaysta ama moodhalka noocaana inuu ku moodhalaysto waad dhihi kartaan biluqatina insax tabiir man araada qofka doonaan yasuuqa calayhi inuu noocan sidiisaanoo kale muxuua inuu u samaysto falyafcal ha yeela oo kaydoo kale ha samaysto walaa tanqushuu calaa naqshihi laakiin xararta saaran iyo qoraalkoo muxameda rasul o saaran ha u dhowaanin oo ha yeelina ilan muxuu ahay kan kaatun bas maahane oo xaraga bas looma watin waxaa la socda inuu yahay shabad inuu yahay iyo moori ayaa la socota weyaan xadiidka shan kun laba boqol iyo iyo sideedaad una damay cashirkan caw insha allah tabarak wa tacala akhbarna abu daawuud sulayman bn sayf alxaraani qala xadaثna haruun bn ismaaciil qala xadaثna cali bn mubaarak qala xadaثna cabdilcaziz bn suhayb can anas bn malikin qala wuxu sayd anas ittakhada rasul nabga wuxuu samay sal slm khaataman fargashi oo ayuu samaystay wa naqasha calayhi wuxuu ku hardhay ama ku qoray naqshan harar qaala wuxuu yihi rasulkan sal slm ina annaga qad ittakhadna waxaan samaysan khaataman fargashi fiihi uu ku sugnaaday fargashigaas naqshan xarar iyo qoraal falaa yanqush yuusan hardhin axadun qof calaa naqshihi xararkiisao kale yuusan ku hardhanin maxaa yeelay haddii la foojargalay amaba waxaa weeyaan la bug ahaan loo samaystaa khaatumkaadii iyo muxuu ahaa isheeg waxaan kala jeedaa shabadaadii waa mishkilad moogta marka nabiga arrinkaa wuu diiday laakiin fargashigi dhib ma laha yidhi saa uu samaysta uma kadibna qaala wuxuu yidhi anasun fakaannii waaba anigoo anduru eega ilaa wabiisihi caddaantiisa iyo birbirqiisa oo fii yadihi nabiga gacanta ku sugan alai sl slam khaatamka isaga ahaa intaasaan marka ugu baxayna caawa insha alla cashirka tabaraka wa tacaala hada wallahu aclam wa sal allah slam abdi rasul mustafa inta noo dulqaata insha allah habeenadan ilaa rubac baan gaari doonaa asalamu calaykum raxmat ullah